bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna الshaykhu صالح bn cbdillahi الcuseymiin غafar allahu lahu wlahum jamiica biisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayna can amr dilan can abi qabus mawla cbdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaas radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi wali waslem alraaximuuna yarxamuhum الraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum fi اsama wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraءi usul mutun khasatan usul xadiid اlmustafa warasuul mujtaba slى اllahu عalayhi wعlى alihi waصxaabati ajmacin lifuzu bisacadat alcajl اlajl fahada huwa almajlis الsaabic wtiscuun min majaalisi iqraءi wa sharxi kitaab maclim sun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 ayaan insha allahu halkan ka bilaabi doonaa biidn illah casa wajal maqsadkan marka alxaajaatu aldaruuriya xaajoodhinka iyo danaha aan laga maarmaynin oo daruuriga ah ayaa halkan insha allahu tacaala uu maqsadkan shanaad maqsad u yahay almaqsad alkhaamisu maqsadka shanaad alxaajaat adaruuriya xaajooyinka iyo danaha daruuriga oon laga maarmaynin oo qofka haddii uu waayo uusan xayaatadiisa ay sugnaanaynin iyo noloshiisa adduun ayaa halkan aan ka bilaabaynaa insha allahu tacaala waxaa kitaabka u horey uu yahay alkitaabu alawal kitaabka koowaad alطacaamu waa cunada iyo washaraabu cabitaanka lacaba ayuu kitaabkan uu kitaab yahay weeyaan fasalka koobaad kitaabka hoos imaadi alfasl awal fasalka koobaad alacimatu cunada iyo wa aadaabu alakli iyo aadaabta cunnada loo cuna ayuu fasalkan u fasal yahay weeyaan baabu akli alxalaali xalaasha in la cuna iyo waaltasmiyati iyo bismi illaahi in la yidhaahdo iyo alakli cunitaan lagu cuna bilyamiini midigta lagu cuna ayuu baabkanu yahy weeyaan marka cunnada saddexdaas qodob ayaa isu daba taallo oo shaygaad cunaysa waa inuu xalaal yahay uusan xaraan ahayn ama shubha ay ku jirin tan labaadna ilaahay subxaana watacaala in magaciisa la sheego oo bismillaahi la yidhaahdo tan u dambaysa in gacanta midigta lagu cuna qodobadaas dhowrka ah ayuu baabkan insha allahu tacaala ka hadli doonaa xadiidka laba kun lix boqol iyo siddeed iyo soddonaad can cumar ibnu abi salamata waxaa laga wariyey radia allahu tacala anu ardaa saxaabiga ree ansaar jaliilka ah qaala wuxuu yidhi ama ninka abi salamahaas waa suuragal inuu yahay reer ansaareed inuu ninka muhaajirka ah yahayna waa suuragal an cumar ibn abi salamata waxaa la wariyey radi allahu taala arda qal wuxu hi cumar kuntu waxaan ahaa hulaama wiil fii xijri rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam nabiga dhabtiisa saaran yacni nabiga u xanaaneeyo nabiga u kafaalo qaaday nabiga hoos jooga sala allahu calayhi waali wasalam ayaan ahaa wa kaanat waxayd yadii gacantayda tatiishu mid warwareegto oo duduusha fi saxfati xeerada iyo saxanka markii la keeno gacantayda marba meel bay ku dhacdaa mar intay wax ka qaada mara inta wax ka qaada mara inta wax ka qaada gacan meel ku sugan oo dhan wax ka cunaysa ma ahayn fa qaala lii rasuullah nabigan wuxuu yidhi sal l slam yaa ghulaamu wiil yahow sami illaaha ilaahay bismi illaahi dhah alla magacaab magaciisa sheeg weeyaan oo alla magacow wa kul waxaad cuntaa biyamiinika gacantaada midigtana ku wakulu xaduntaa mimaa yeliika wixii xaggaada soo xigana cuna weeyaan saas ayuu nabigeenna kula dardaarmay wiilkaas cumar ibn abi salama radi allahu taala arda famaa zaalad kama zuulnayuu le cumar tilka arinta iyada ah icmatii cunacunkayga bacdu intaa kadib yacni maalintaa wixii ka dambeeyo habkaasuma wax cuni jira ayuu leeyahay radia taala arda bukhaari muslim xadis soo saaray marka aadaabta ilmaha yaryar iyo dadka guud ahaanba in la baro oo bismi la yidhaahdo qofka midig uu wax ku cuno usan ku cunin sidoo kale dhanka cunada soo xigta uu ka cuno weeyaan culimada qaar waxay ka hadlaan cunada haddii ay cunno isku dardar tahay waa bariis iyo baasta iyo hilib iyo digaag iyo khudaar iyo wax isdul saaran weeyaan kala duwan marka dhankaaga waxaa soo maray un bariiska keligii soo qalalan meesha kuga aadaneed bariisan baa saaran maxaad samaynaysaa marka ya waa cajiib moogta ummadii kale cunadii kale oo noocyihii kala fiicnaa ay aggooda jiro adna bariiskii oo qalala aggaa soo xiga kul mimaa yelika see la marka culimadu waxay leeyihiin markay xaaladda nooca tahay dhib laakiin waxaa laga ilaalinaya wa yidha alqiraan qofka timir haddii la cuni dadka haddii ay xabadxabad qaadanaan xabadxabad qaado haddii ay labalabo qaadanaan adda labalabo qaado haddii ay shishan qaadanaan shishan qaado dadka intay qaadanayn in ka badan ha qaadanin ilaa an yastadina alinsaan qofka inuu idin weydiisto o laftaan weynan qaadana waxad yeelaysaan raalli iga noqda inuu qofki yihahda halkaas baab kale weyaan oo raalli looga noqdo marka xadiidka laba iyo xadiidkaas hore buhari muslim ayaa soo saaray xadidka laba iyo sagaal iyo soddonaad can jaabir bn cabdillahi waxaa l radi allahu tacala canhuma anahu jaabir samica anabiy nabigan ayuu maqlay sal slm yqul nabigeenola idaa dakhala rajulu qofka hadduu soo gala beytahu gurigiisa oo fadakara u xusa allaha oo bismi walajna oo kale u yidhaahdo fadakara uxusa allaha la weyne cinda dukhuulihi markuu guriga soo geli agtiisa iyo wa cinda acaamihi markuu cunada cuni alla u xusa qaala shayaanu shaydaanka iyo dhawaaqi wuxuu dhihi laa mabiita meel la barya lakuma idinka idinma sugnaanin walaa cashaa cashana cawama labada waa idinka xihan yihiin meel la hurdana ma oo la saaxdo cashana waxa wey ma lahan gurigan waidaa dakhala qofka soo galo oo falam yadkuri isma allaha falam yadkuri illaaha alla weyn uusan xusin cinda duquulihi soo gala agtiisa qaala shayaanu shaydaanka ayaa dhawaaqi wuxuu dhihi adragtum caaw waxaad heleesheen ood hesheen almabiita deegaan meel aad degtaan waad hesheen wain lam yadkur waidaa lam yadkur hadduusan xusin allah alla weyn hadduusan xusin wax baan ka boodi aan ku noqdo xadiidka marka nabigan wuxuu leh sala allahu alay wasalam idaa dakhala hadduu gala arajulu qofka beytahu gurigiisa oo fadakara u xus allah alla weyne cinda dukhuulihi markuu guriga soo geli iyo wa cinda acaamihi markuu cunada cuni labadaba uu israaciyey markuu cunada cunina bismi lah ayuu dhihi qaala shayaan shayaan wuxuu dhihi laa mabita meel la barya lakuma idinka idinma sugnaanin walaa cashaa cashana malidiin waidaa dakhala hadduu qofka soo gala oo falim yadkur usxusin allah alla weyne cinda duhuuli mark guriga soo geli qaala shayaan shaydaanku dhawaaq wuxuu dhihi adragtum almabiit horta deegaanka waa burundi waa diyaar meel la degaca waa la hayaa iyo meel la socod firaash kulayl badan oo wanaag badan waad helaysaan waidaa lam yadkur haduusan xusin allah alla weyne cinda acaami markuu cunada cun hadduu alla xusin qaala wuxuu dhihi adragtum almabiita deegaan iyo walcashaa cashabacdu waa isku hesheen isdul saaran saas ayuu dhahayaa weyaan marka shaydaan dad badan baa u kaalmayni qofkii markuu gurigii soo geli aanan dhihin bismillaah aanan dhihin oon ilaahay magaciisa subxaana wa tacaala shaydaanka iyuu gogol u diyaariyey gogoshaadii shaydaanka kugula saaxani sidoo kale cunadii haddii aadan bismillahi dhihinna waa mid halis weyaan markaas xadiidka laba kun lix boqol iyo sagaal iyo soddonaad wacanhu waxaa lagu wari jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala anhu maca nabiy nabigan wuxuu ka ri sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa taakulaha ku cunina faina shayطaana shayطaanka ekl wuxuu ku cunayaa bishimaali bidaxda weeyaan muslim ayaa soo saaray xadiidkan haddii aad rabtaan inaad ogaataan gaalo wax la cuna gaalo wax la cuna ama dad haafiliin oo munaafiqiin wax la cuna inta badan maxay wax ku cunaan bidaxda ay wax ku cabayaan bidaxda ay rootiga iyo waxyaabahaas iyo ay wada shaqaynayaan saas ku garta weeyaan dadka gaalo dhaqanka ama gaalo jireenka ma ogta waxa jiray gaal iyo jireen gaal gaalajireen kuwa gaalajireenka oo munaafiqiinta iyo calmaaniyiinta iyo kuwa yani ayaga ay soo barbaariyeen xijri rasul lah sal slm ragga ku tarbiyoobay cumar ibnu salama oo kale kuwa ahaa jiro ayagan ku tarbiyoobay fii xijri lkufaar marka maanta laba iyo tobanka waxaa weyaan bidaxdaas ayuu wax ku cabayaa bidaxdaas ayuu wax ku goosanaya yani naadir marmar unbay ka maraysaa mararka qaarna bidaxii midka u siman yihin maba u kala duuna haddii aad kun jeer u sheegta waa isla isagun isbedel ma lahan waaya xadiidka laba kun lix boqol iyo afartanaad can cabdillahi bni cumar ibn khadaab waxaa la wariyey radi allahu tacala anhum ana rasul rasulka sal slam qal rsulkan wuxuu yidhi idaa akala hadduu cuna axadukum midkiin falyakulha ku cuna biyamiini midigtiisa wa idaa shariba hadduu wax cabana falyashraba ku cabish biyamiini midigtiisa maxaa yeelay fa ina shaydaana shaydaanka yakulu wuxuu ku cunayaa bishimaali bidaxdiisa wayashrab wuxuu ku cabaa bishimaali bidaxdiisa weyaan muslim marka bidax kucunka wax kaa canaanta ama qof ka canaanta waxa ugu muhiimsan waa inaad qofka shabaha shaydaan shaydaan baad ogta qofka la yihah ka warrama shaydaan baad u eg tahay ama sidiisaad wax cunaysaa ama sidaad wax cabaysaa intaasaa qofka zajri iyo ugu filan weeyaan wa kaana naafic wuxuu ahaa naafic mowla cabdillahi bni cumar raximah mid ku kordhiya fiiha riwaayada walaa yaud yuusan ku qabanin yahud yuusan ku qaadanin biha bidaxd yuusan ku qaadanin walaa yucii biha waxban yuusan ku bixinin markaad wax dhiibaysa ood ummadda wax u dhiibaysa bidaxdaa ugu dhiibin markaad wax ka qaadaysana bidaxdaa ugu qaadin saas ayuu ku kordhiyay raximahullah marka qofka muminka daa'iman wa abadan gacanta midigta inuu ka dhigto waxyaabaha wanaagsan wax uu isticmaalo laakiin bidad meelo ayay leedahay saxaraha iyo marka laiska dhaqi iyo kaadada iyo waxyaabahan qaaduuraadka waxyaabaha wasakda in marka la zuulinayo waxyaabahaas iyada loo adeegsada waa yahay xadiidka laba kun lix boqol iyo kow iyo afartanaad arrintaa wax soo geli oon dhowr jeerna aan sheegnay kabaha qaadashadooda nas ku soo arooray ma lahan laakiin waxaan kaga qiyaasanaynaa qaaduuraadka kabaha daa'iman inta badan waxay halis u yihiin inay qaaduuraadka waxyaabaha wasakda ay taabtaan khaasatan meelaha hadda aan ku nool nahay oo biyaha iyo waxyaabahan wasakda musqulaha ka soo baxay ay isdhex mararka qaar iyo muxuua wasakda inteeda badanba marka qofka muminka ah kabihii ayaga ahaa ayuu daf intuu yidhaahda wuxuu kusoo intuu saa isu saara ayuu kadib gacan midigsaa ugu qabani markuu saa u qabto labada araf waaa laga yaaba meeshuu cagtiisa ay saarnayd inuu qabto laakiin meeshan maniqadan qeybtan waxaalis inuu mxuu ahaa ku qabto meeshii wasadahayd saasuu ku wadaa marka masaajidku la dhexmaraya yani daaiman o abadan bidadi waa laga yaba inu kitabka qranka bidad ku wato waxyaaba layaab kaloo dhacay ka midta bidadii ayuu ku wataa kitaabka qur-aanka kitaabka cilmi ayuu ku wataa midigtiina kabti ayuu ku wataa markii aad qof akhyaarka hor imaaday saaxiibkiis iyo qofka u jeclaa laba baa mid uu samaynaya inuu gacantii la aado ood kabti amaba mxuah khabiis hakalaysa amay ka hadlaynin intuu la aado meeshan uu ku salaamo oo salaam naaqisa oo calaamo uu ku salaamo kabtin aad aado waa qodob iyo inuu daf dhaha ood mxuu aha kabti gacanta ka bixiyo bidxti ku qabta baashiyo dhoobadii iyo dhiiqadii u xila gacanta la aado waa labadaasun ka mid dhibka maxa kugu wata bidaxda sideedaba kabtaad iskaga wada maxay kaa dhibi haddii aad ku wadato midigtana marka mxuah kitabka qur ku qaada oo saaxiibkaa ku salaam waxaa intaa dheeri qofka inta badan markii aad wejiga ama indhaha noqdeen ama sanka ama afka markaad qofka la dhaqmaa wejigiisa gacantu kula dhaqo bidxda ah maaha gacantu kula dhaqdo waa gacanta midigta ah marka gacantii ayada kabti ka qaaday oo muxuu ahaa jermiska iyo waxyaabihii wasakda u saaran yaha laga yaab qofka inuu kula dhaqmo indhihiisa iyo muxuu ahaa sankii iyo afki iyo haakada marka cudurro iyo waxyaaba ay ka yimaadaan calaa hada lasaas marka kabaha in bidaxda lagu qaato dhaqan ha noqdo haddii xataa nas aan loo haynin aan ugu qiyaasanno arrinta ayada haddii xataa nas loo haynin caafimaad darsi aan u samayn iyo xataa xishoodka waayahay xadiidka laba kun lix boqol iyo kow iyo fartanaad can caiشhata waxaa lgu radi alah ta arda ana rasul rasulk a sl sl qal rsulkan wuxuu yidhi idaa akala hadduu cuna axadukum midkiin falyadkura xus isma allahi magaca alle fain nasiya hadduu hilmaamo an yadkura inuu xus isma allahi isanka alle tacala koray fii awalihi cunada awalkiisa iyo bilowga hore falyaqul ha yihahda bismi اllah alla magicii awalahu bilowgiisa iyo waakhirahu i dhammaadkiisa ayaan ku xusay marka shaydaanka arrinta ayada waxay keenaysaa in xataa wuxuu cunay uu sooma abu daawuud tirmidi ibnu maaja waa daarimi waa xadiis saxiix weeyaan waxaad eegtaa xalaasha dalabkeeda xadiidka laba kun iyo laba iyo toddoba iyo labaatanaad xadiidka saddex kun boqol iyo lix sagaashanaad intaa eeg ayuu ku yila imaamka xafidahullah baabun almuminu qofka muminka yakul wuxuu ku cunaa fii mican waaxidin hal mindhicir ayuu wax ku cunaa qofka muminka ah ayuu baabkan ubaabi weyaan qofka munaafiqa iyo gaalkana todoba saas weeyaan hal calool ayuu qofka muminka wax ku cunaa qofka munaafiq iyo gaalkana wuxuu ku cunaa dhowr calool weeyaan xadiidka laba kun lix boqol iyo laba iyo afartanaad can naafic waxaa lagu rumalo cbdillahi bni cumar radia allahu tacala canhu waraxima naafic qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha naafic kaana wuxuu aday ibni cumar cbdullahi bni cumar laa yakul midaanan cunin xataa yu'ta ilaa loo keena bimiskiinin miskiin oo yakula macahu isaga la cuna cunno afka ma saara ilaa qof miskiin ah oo cunadaa lucun loo keeno fa adhaltu waxaan u keenay usoo geliyey rajula nin yaakulu macahu la cuna oo miskiin ah fa akala kaiiran cunno badan ayuu markaa daldalay ninkii miskiinka ahaa faqaala wuxuu yidhi yaa naafic naaficow laa tudkhil hada calaya kan ha ii keenin dibdaba kanoo kale ha ii keenin samictu nabiya nabigan aan ka maqla sal qul isagoo leh almuuminu qofka muuminka ah yaakulu wuxuu ku cunaa fii mican waaxidin hal midhicir ayuu wax ku cunaa ama hal calool walkaafiru gaalkan wuxuu ku cunaa walkaafiru gaalkan yaakulu wuxuu ku cunaa fii marka dhowr xugun ayaa xadiid ku jiro kan koobaad cabdulahi bn cumar radi alahu taa arda qiimaha uu lahaa iyo tawaaduciisa cuno loo keena ma jirto ila ii qof miskiin isoo raadiyo ilaa cuna cunadan waa qodob tawaaduciisa iyo masaakiinta si u iyo nebi maxamed cala sla si ugu dayn jiray laga qaadanaya tan labaadna qofka muminka ah inuu cunada badsado ma ahan qofka muminka ah inuu cunada badsado ma ahan yani qofka inuu sharax yakuluuna kamaa taakulu ancaamu naaru mathwan lahum sida gaalada markuu alla ka warramayey sida xoolaha ay waxba cunaan ayay wax u cunaan naar ayaana makaano hoyadkooda ayuu rabbigen yihi subxana wa tacaala marka dhaqanka qofka muminka lagu yaqaana waa inuu wax cuna laakiin wax macquulo cuna oo muxuu ahaa aan xadda ka bixin lidalika nabigeena sal slm hatii uu lahaa qofka cunada haduu iskaaska yareeya haddii aad muxuu ahaa diidaan uluun liطacaamihi wa uluun lisharaabihi wa uluun linafasihi hal ulu aanoo imaan doonaan fila insha allahu tacaala saddex meelood hal meel ha ka dhigto cunno hal meelna ha cabitaankii hal meelna ha ka dhigto meeshuu ku neefsanayey ha ka dhigto niman nin nin kaftan badan oo suudaani ah ayaa waxaa laga sheego ragga sheegayeen inuu yidhi waxaa weeye naxnu sudaaniyiin malaha rag buu ku yara tuuraaye ragaad muxuuha ku yara tuuraya isaga kolley saa ma ahan wuxuu yidhi naxnu uluثun liطacaamihi uma uluثun liطacaamihi uma uluثun liطacaamihi uma walmaau yatakhalal wa uluث اlhawaa uludka saddexaadna afraadna cala allah buu yidhi yani anaga ulu cuno weyaan ulu kalena cuno ulu kalena cuno ma buuxsantay biyahana mxuu ahaa inta ayada dhex galgelayaanoo meel ay ka galaan ma waayaan tanu dambeeyana maxaa weeyaan kanu dambeeyana oo hawadii ahayna hawadan ilahan ka sugayna subxaana wa tacaala ma raggu ku yar tuuraaye asaga ka dhammeeya mala marka xadiidka khilaafana ma rabin ilaa nabigeena wuxuu yidhi sal slm ulun liطacaamihi ulun lisharaabihi wa ulun linafasihi marka cunada in qeyb kooban laga cuna ayaa muxuuah laga qaadanaya sidoo kale amcaagan oo dhowr inuu leeyahy calool qofka gaalka ah todoba qofka muminka hal uu leeyahay culimmada waxay leeyihiin waxa waa arin waa qiyaas ahaan ama waa arin tusaale ahaan oo qofka muminka wax badan ayuu cunaa wax yar ayuu cunaa si qof hal calool lahoo kale qofka gaalkana wuxuu cunaa wax badan sida qof todoba caloolood lah saas weeyaan ay culimadu ku fasayaan raximahum llah raxmatan waasica baabulakli mutakian qofka isagoo dangiigsan inuu cuno cuno inay la ogolayn ay xun tahay ayuu baabkan baabay xadiidka laba kun iyo lix boqol iyo saddex iyo afartanaad can abi juxayfata waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qaala abu juxayfa qaala rasul wuxu rasulka sal slm innii aniga laa aakula ma cuna cunada mutakan aanoo dangiigsan oo jiqiljiqil isaa u jiifa ma cuna weeyaan bukhari ayaa soo sar xadiidkaas xadiid ilaa qofka inuu daruuro ay hays xanuun iyo ay jirta waa baab kale markaas xadiidka laba kun lix boqol iyo afar iyo afartanaad can ibn cumar waxaa lagu radi allahu ta anhuma qala cbdullahi bn cumar nahaa rasul nabiga lagu diiday sal slm an yakula rajul qofka inuu cuno wa huwa isagana munbaixun uu jiifjiifa calaa wajhi wejigiisa yani calool asagoo u jiifa inuu intuu saa u saaxdo caloosha dhulka dhigto kadibna cuna saa u cuno waaba suuro aad u foolxuno qaab daran sidoo kalena caafimaad ahaan uma fiicno sidoo kalena waa manhi waa laisu diiday xadiidkaas ibnu maaja soo saaray شcayb ibn arnaawud wuuu leeyahay sheekh shacayb alarnaawud wuxuu leeyahay waa daciif laakiin tasinka tasxiixa ama taxsiinka sheekh اlalbani ayaan qaadanay baabu lacqi asaabic faraha in la dhuqdhuuqa iwalakli cunitaan lagu cuna baabu lacqi asaabic faraha in la dhuqdhuuqa iwalakli cunitaan bialaatin saddex farood in lagu cuna saddexda farood inay fiicantaha ayuu baabkan u baabay an kacb bin malik waxaa la wariyey radi allahu ta qal kacb kaana rasul nabig al sal slm yaakulu mid cuna bialaata saabic saddex farood wayalcaqu wuxuu mxua dhuuqdhuuqi jiray yadahu gacantiisa qabla an yamsaxa intuusan mindiilka marinin ka hore nabigeenna ayuu faraha dhuuqdhuuqi jiray sala allahu alay waslam tawaaduc iyo nicmadaas inaad booskeeda ogaado ayaad u yeelay nabigeena sala allahu aleyh ali slm iyo xikmado badan muslim ayaa soo sir xadidkaas baabun idaa waqacat haddii ay luqmatun idaa waqacat haddii ay dhacdo luqmatun luqmad iyo cunno in yar faliyahudaa qofkaa soo qaata weeyaan inteenna qofki sameeya aawey waa luqma haddii lku dhacdo yaa soo qaada miiqaa bariis oo dhulku taallo oo laga tegi miiqaa baasta miiqaa hilib marka laba shayba waa aaday u fiican tahay tan koobaad horta in lagu dadaalo oo qofka sunnada nabigeenna dabaqeeda iyo sunnada nabigeena inuu fuliya inuu u sameeyo sala allahu alay waslam waa qodob fiican qodob aad fiican qodobka labaadna meesha cunada marka rob lagu cunaa inay noqoto meel nadiifa ah. hadda carabaha waxay ku fiican yihiin iyo qolyahaas khaliijka inta qaarkood sufra la dhigi bac oo nadiif ah ayaa la dhigayaa marka sufradaas la dhigo cunada wixii ku dhaca marka waa wax nadiifa ah. laakiin haddii marka meelaha qaar oon nadiifka ahayn wax lagu cuna qofka waxaa weyaan ma caawinaysa inuu cunadii meesha wasaqda ku dhacda soo qaato marka cunada in lagu tiragala in la cuna horaanna lasii qorshaysto oo meesha lagu cunaaba meel nadiifa laga dhigo arintaas ayada ayaa aad iyo aad u caawinaysa qofka inuu sunada nabigan dabaq sal la slm xadidka laba kun lix boqol iyo lix iyo afartanaad can jaabir bni cabdillahi waxaal radi allahu ta anuma qal wuxuhi jaabir samictu nabiya nabigana ka maqla sal slm yquul isagoo leh ina shayطaana shaydaanka yaxduru wuu u imaanaya axadakum midkiin cinda kuli shayin shay la arko min shanihi arrimihiis ka mida meel kastuu kugu imaanaya shaydaanka adooba kula socdaa ile qariin oo daba socdaa xataa yaxdurahu ilaa kasoo xadro cinda acaami markuu qofka cunada cuni faidaa saqaat haddii ay dhacdo min axdikum midkiin alluqmatu luqmada haddii ay ka dhacdo falyumid ha zuuliya maa kaana biha wuxuu ka sugna minadan wasakha amaba cara iyo wixii ku hallaaba ka zuuliya uma liyakula ha cuna weeyaan walaa yadaca yuusan ugu tegin lishayaan shaydaanka faidaa faraqa hadduu qofka cunada ka baxa falyalcaq ha leefleefo oo ha dhuqdhuuqa asaabicahu farahiisa fainahu maxaa takuunu ahaanaysa albarakatu barakada ma ogsono qofka weyaan muslim ee soo saaray cunada meesha barakada ay ku jirta miyaad garanaysaa waa maya faryaha la dhuqdhuuqa iyadoon la dhaqin wa fii riwaayatan dadka qaar waxay ku leeyihin waxaad miyaa la samayn karaa waab wax laga yaqsooda eh allahu akbar wa fii riwaayata yaa baahayo oo inta dhowr beri meel ku yara ah, labada maalmood yaa meel ku haya kadibna muxuu na yaroo farihiisuun u geliye faraha inuu iska xun uu ku siganaya qofka isaga wa fii riwaayati riwaayat walaa yamsax yuusan masixin ibirlaaan ay keenaysaa iyo nicmada ilahay qofka inuu garto subxana watacaala si kasta ood cuno badan u haysato si kasta ood daqaalo u haysato si kasta ood ilahay kugu nicmeeyey dhuuqmadaas faraha nabigeen uu faray qofka inuu ka taga ma ahan weyaan baabun maa yaquulu wuxuu dhihi idaa faraqa markuu qofka ka faaruqa min tacaami cunadiis ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun lix boqol iyo toddoba iyo afartanaad can abi umamat albahili waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal slm kaan nabigeena wuxuu ahaa idaa faraqa hadduu ka faaruqo min طacami cunadiisa wa qaala maratan marna wuxuu yidhi idaa rafaca maaidatahu maa'idadiisa xeeradiisa markii la kor yeelo oo meesha laga qaado e qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm alxamdu mahad lilah alweyne askal aladii allaasoo kafaana na kaafiyey ilaahayga na kaafiyey ayaa mahad iskala kow wa arwaana een muxuu aha na cokanaysiiyey oo biyo iyo cabitaanna siiyey oo hayra makfiyin alla mid la kaafiya ma ahan annaga isaga ayaana kaafiye laakiin isaga ma kaafin karno waxay kaloo la dhihi karaa lagama kaaftoomi kara mid laga kaaftooma ma ahan walaa makfuurin bihi alla mid lagu kufriyana ma ahaanin nicmadiisi mid la diida ma ahaanin ila nicmadan kulli alla ana siiye subxana wa waqaala marata marna nabigan wuxuu yihi sal sl alxamdu mahad lilah alweyne iskala rabbina rabbiganaga ayaa iskala mahad hayra makfiyin alla mid la kaafiye lagana kaaftoomaa ma ahanin walaa muwadacin mid laga taga ma ahanin la yidhahda danka melihi ma ahan walaa mustaqnan mid laga deeqtooma rabbuna rabbiganaga ma ahanin weyaan buhari ayaa soo sar xadiidkaas laba kun iyo lix boqol iyo anas maalik waxaa la wariyey taala arda qala anas qaala rasuulka wuxu yih sal slm in allaha alla la yarda wuxuu ka raali noqdaa can cabdi adoonka an yakula inuu cuno aklata cunitaan inuu cuno qada iyo qura cashe wax la mid ah aw fayaxmadahu calayha u ku mahadiyo aw yashrabu caba asharbata cabitaan aw fayaxmadahu calayha alla u ku mahadiyo ayuu alle ugu raali noqdaa muslim yaa soo saaray hal koob oo biyo ood cabtay oo laba boqoloo muxuu ahaa mililitira ood cabtay ayaad ilaahay subxaana wa tacala kaaga raali noqonaa markaad tiraa alxamdu yani aniga afkaan aan ku cabaya calooshaan galaan kulli isiiyey qofka inuu qalbigiisa iyo carabkiisa alxamdulilah ka yidhaahdo intaas ayaad ilaahay qofka ugu raalli noqonaa qada aad qadaysay oo hafbariisi wax la mida ah, oad ilaahay ku mahadisay aad ilahay kaaga raalli noqonaa subxana wa tacala marka nicamtaas weyn oon haysanno yaan la dayacin xadiidka laba kun lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad can abi ayub ilansaari waxaa la wariyey radi allahu taala arda qala wuxu abi ayuub kaana rasul a sal slm ida akala hadduu cuna aw shariba ama cabitaan uu caba qaala wuxuu dhihi jira alxamdu wasaqa waraabiyey oo asaga isula jeeda wasawaqahu weliba cabitaanki iyo cunadii socodsiiyey taswiiq ku sameeyey adi miyaad socodsiin kartaa maqaydaraan iyo muxuua maqorya la gelis mise gacanaad ku riixday ilahay baa socodsiina subxana wa tacaala wajacala lahu mahrajan meel ay ka baxdana markii wixii nafciga lahaa jirka ay galaan meel ay kasii baxda wixii wasaqdahayna allihii yeelay allahaas ayaa mahad iskalo nabigeena jiri sal slm abu daawuud waxdii saxiixa baabun adayf qofka martida idaa tabicahu hadduu soo raaca hayruhu tabicahu hadduu soo raca hayruhu adu hadduu soo raca qof marti ah a ah loo yeelin kaaliisoo marti amaba noo imaba nala qaday qofaa iska soo dabakacay isagoo aanan fasax weydiisanin maxaa lagu samaynaya waa in la sheego qof guriga laha loo sheego la yihahdo qofkan waana soo raacay haddii aad rabtana hanala gala oo hanala qadayo haddii aad rabtana iska noqonaya qofkii cunadiisa dee idin bixinin lama cuni karo xadiid laba kun lix boqol iyo kontonaad can abi mascuud waxaa laga wariyey albadri qaala wuxuu yii radi allahu ta an arda jaءa rajulin baa yimid oo meel nasaari ansaarida yukna lagu eh, kunyadiisa ay tahay ama looga naanayo abaa shucaybin abaa shucayb la yidhahdo faqaala wuxuu ku yidhi lighulaamin wiil oo lahu isaga u sugnaaday ama addoon qasaabin ee kawaanla ah naam lighulaamin wiil wuxuu yidhi qasaabin kawaanla ah ijcal lii waxaad ii samaysaa طacaaman cunna yakfii ku filan hamsatan shan qof cunno deeqaysa diyaari weyaan fa innii aniga uriidu waxaan doonaya an adcua nabiya nabiga inaan u yeer sal slm khamisa hamsatin shan mid shanee isagoo ah yacni nabiga oo shan afar kale ku ah ama shan shaneeyo inaan u yeer ayaan doonaya eh, cunadaas qof ku filan ii diyaari weyaan fa aniga qad cariftu waxaan gartay fii wejhi nabiga wejigiisa aljuuca gaajo ka gartay fa wuu yeeray fa jaaa macahum rajul faqala nabi nabigan wuxu yih sal sl mr guriga la imaade ina hada ninkaan miyaad aragtaa nin yahow guriga lah qad tabicana wuuna soo raacay fain shita haddii aad doonta an taadana lahu inaad u idinto faadana lahu iidan weeyaan waa u shafeecaya nabigana sal slm wain shita haddii aad doontan an yarjac inuu noqdona rajaca wuu noqonaya saasuu nabigan sal slm qaala faqaala saxaabigu wuxuu yidhi abu shaciib laa may bal inaan celiyo oon u idmin iska dhaafe qad adintu lahu nabi alla waan u idmay buhari muslim soo saare xadiidkaas marka qofka qofka loo yeero qof inuu iska soo wato uu yidhahda muxuu ahaa iska gal arrinta ay sax maaha lakiin qofka inaad u sheegto qofka inaad u sheegtowa aroos ayaa lagaaga yeeray tusaale ahaan waxaa arooskan imow markii lagaaga yeeray shan qof aad soo kacaysatay shan qof aad soo kacaysatay kaararkii looga talagala meeshir waa afartan kaar ama soddon kaar ama boqol kaar dadkiina kaararka waa la wada siiyey shanta qof see la yeeli dadkii waa inaad tirahdo war si afartan qofaan soo watay aniga waxaad yeelaysaan nimiyaho u ogolaada haddii aad ogolaan weydaan anaa qadada ka bixin ama se umaan yeeli marka ama marka horeba inaad tirahdo aniga shan qof aan wata haddii shanta aad iga yeelaynin ogaada hawsha waa iskuma toosaysa shanta qof ayla qadaynaysa waana socotaa marka tan weeyaan xadiidka baabun idaa alaba hadduu dalbado addayf martidii dacwata hayrihi isaga dadaan ahayn inuu yeerto inuu dalbado oo yidhahdo aniga haddii ad yeerays dadkaana waa inaan u yeerto inuu yidhahdo inay u bannaantay uu baabkan obaabay xadidka laba kun lix boqol iyo kob iyo kontonaad can anas malik waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana jaaran jiran oo lirasuulilah nabiga alla u lahaa sal slem farisiyan reer farisa qolyahan eraanta ah eraanta loo yaqaana hadda ayaa fursi la yidhahdaa sidoo kale qolyahan eh, qolyahan la yihahdo eh, afghanistaanka iyo kuwa laftarkooda way soo galaan qaybo ka mid ah fursiga ay soo galaan weyaan xitaa mararka qaar qolyahan eh, hindida iyo bakistaanta iyo bangaladesh qaybo ka mid ah ayaa fursiga la geliya lakiin asal ahaan waa qolyahaas dhanka ree eraana ah. ana jaalan jiraan li rasul nabiga al sl sl farisiyan ee farisiah kaana wuxuu ahay ayiba maraq maraq karintan aad ugu fiican ayuu ahaa oo maraqiisa aad buu u udki jiray u macanaan jiray fa sanaca wuxuu u samey rasuulka aluu samey sal sl maraq ay cunno uma jaa waa yimid yadcuhu nab isaga u yeedhi nabi alla wuxuu yidhi cunno ayaan kuu ee kaali iraac fa qala wuxu tanna yuu ula jeedaa licaishata caisha ula jeeda tanna yani yeeritaanka tan ma ku jirtaawa ilain xaaskiisii oo la joogto meel oo ayadna baahan inuu intuu iska tagay kadibna keligiis ka soo qaday nabigeena naftiis ma siinay sal allah alay wa haadihi tanna licaishata yuu ula jeedaa fa qala maya tan kuma jirto adig kaligaa wa faqala rasul wu sl sl la ana kuma raace haddii ayba caisha raaceen ana kuma raace facaada uu soo noqday ninka yadcuuhu isaga u yeeri intuu mxuu aha intuu tagay soo noqdo wuxuu nabi allow kaale ila soo qaday cunadaasaan kuu diyaray faqala wuxuu yidhi rasul la sl slm wahadihi tanna qaala wuxuu yidhi laa maya faqala rasul wuxu yidhi laa ana maya oo may maya haddii aad may tir anna maya uma caada uu noqday yadcuuhu isagoo nabigu u yeera sl slm faqala wuxuu yidhi rasul rasul wuxuu yidhi sal slam wahadihi tanna ka warna qala wuxu nacam ha fi aaliati marka saddexaad hadi tana qal u nacm ha fi daalik marki saddexaad faqaama waa istaageen marka caaisho iyo nabigana waa istaageen alai sl slam yatadaafacani iyagoo isriixriixayaan oo caaisha waxay leeda nabiga low adiga hormar caishana waxay leeda adiga hormar saas weeyaan xataa ataya manzilahu ilaa gurigii ninkii ay ka tagaan saas ayuu nabigeena samey sal slam imaam muslim ayaa soo saaray wacaashiruuhuna bilmacruuf bal fiiriya qiimaha iyo booska ay joogta baabun laa yaciibu acaaman qofka cunna ma ceebeeyo waxyaabaha hadda xiliyadan ay u daranta waliba ogaada arinta ayada waa ogsoonnahay gabdhihii duhurkii laga bilaabo salaada duhur markii la tukada ilaa qoraxda ay ka dhacdo intaas cun ay karinayaan markii la aadima ayagoo mxu sambuuska qaarkiis ku ridayaan amaba digaag ku ridayaan amaba ay mxuu aha la gaari waad aragteen waadna ogsoontihiin gabdhaha iyaga ah waxaa laga yaabaa inay wax soo yara harharay iyo wax aanan macno lahayn iyo wax noocaas ay cunaan cunadii oo dhan wixii wanaagsanay ay halkaa wada keenaan gurigana laga yaabo in xataa dadkooda wada afuro ay yihiin dad wada maxaarima haddii gabadha ajnabi ay afurinayso waxaa weeyaan baaba la dhihi karo laakiin waxaa la afura waxaa laga yaaba ninkii iyo aabihii iyo hooyadii iyo ilmihiisi iyo walaalihii oo gabdhihii ah hakada yani eh, dadkii maxaarimta ay bas inay yihiin laga yaaba ood qof ajnabi uusan ku jirin xataa uusan ku jirin sedi uusan meesha ku jirin gabadhii maxamed maashigeed uusan ku jirin ayaa laga yaabaa kadibna jikadaas ay taagnaato oo halkaas wixii macaana kulamaa lada wataab wax kasta oo muxuu ah wanaagsanaaday oo macaana in halkaa lagu cuna iyadana wax soo hararay iyo waxyaabo yaroo muxuu dheefaan lehnay saa u cuntaa laga yaaba arrinta ayada waa arrin khatar halis weeyaan arrinta ayada arrin runtii dhaqan fiican ma ahan arrinta ayadaana carabtana waana la mid la socda carabta iyo soomaalida isku baabwa yacni gabdhaha dabka unbaa muxuu aha ay xigaan dabka ay xigaan mar damba ayaa laga yaabaa ayaga laftirkooda de sida qiiqi ugu baxay iyo wixii iyo saliidii iyo kuleylki iyo wixii afka wax ma saari karaanba waa rafaadsan marka dadka loo ronaado gabdhahaas masaakiinta ah ajirna way ka ragan koleyba xadiidka laba kun lix boqol iyo laba iyo kontonaad baabun laa yaciibu طacaaman cunno ma ceebeeyo weeyaan xadiidka laba kun lix boqol iyo laba iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi taala arda qal abu hurayra maa caba maa caba nabiyu nabigana ma ceebaynin sal slam tacaaman cunna qatu weligii in ishtahaw cunnada hadduu jeclaado mxuu aha ula dhaca akalahu wuu cuni jir nabigana sal slm wain kariya hadduu nacana taraka wa iska dhaafi jiray ee cunadan waa cuno xun iyo cusbadaa ku badan iyo saas waaye iyo inkaare qabtaa iyo waxaas maya buhaari muslim ayaa soo sar xadidkaas wa fi riwaayati limuslim wain lam yashtahi hadduusan jeclaanina sakata nabigu iska aamus jira sal slm wainaka la calaa khuluqin cadiim annaga laakiin maya annaga aamus yaabee wax aan sheegin anaga aamus ma jiro cusbada cunada hadii lagu soo badiyo in loo sheega hor dhib ma balaan umayna oo la yidhaha cunada cusbada dadka waa ama sokorta lagu soo badiyo ama saliidda in loo sheega dhib ma lahan inkastoo ummadda sooma dumarka soomaaliyeed ayagana saddexdaa shay asaas weeyaan cusbo badan iyo sonkor badan iyo saliid badan saddexdaba waxaa weeyaan waa dhaqan muxuu dumarka soomaaliyeed lagu yaqaano laga kari waa si kasta yeel waa weeyaan abadan yacni imtixaan imtixaan ilaah xaala astura cunna waa cunaa la wada cunay cunnada haddii marba qofka loo yeero halkaasuu ka cunayaa wixii aad ka cuni karaad ka cunaa isagoo gacmalalaado ka tagaya laakiin haddii dhaqanka meesha ka jir iyo caadada jirta ay tahay cunadaas in qashinka lagu tuuri doono oo wax ka faa'idaysana ayna jirin isagana dadka uu ka soo taga noqdeena iyo dadkan noqdeenaba dad u baahan uu ogsoon yahay marka ayada inuu yidhah ii xiro safari cunnada somalka maqaayada marka la cuno safari iga dhig safari iga baad ka leeda ama ka dhiganaysaaba dhib ma lahan haddii ay raalli ka yihiin waxba dhib ma lahan haddii cunnadaba la daadina laba jeerba oo qashinqub galays shaki ma lahan hadda qolyahan oo qashinka qaado qashin qolyahan qaado hadda meelahan isli bisha ramadaan dhib bay sheegtaan waay leeyihiin unadii yani qashinkaan qaadi jirnay saddex jibaarkiisaan qaadayna habeenkii saddex jibaarkiis maxaa yeele cunadiia meeshii xadlaan loo karinaya kadibna wixii soo haroo dhan meeshaa lagu wada shubaya lidaalika sacuudiga waxay sameeyeen dad akhyaar ah xifdu nicma nimanay dhahaan oo markay arkeen annaga waxayna ciyaaro ah, waxayna waxaan wax badan kuma ciyaarno laakiin nimankaas wax igu yaab badeed waxay ahayd belada waxay gashay xataa culimaday gashay jaamacaddaan dhiganaynay qismigaan dhiganaynay ayaa waxaa dhacday macallimiintii ay waxay martiqaadeen wax alla wixii masta iyo biyaha jiri dhiganay arday ahay martiqaadeen waxay dhaheen caawa martiqaadan idiin sameeyeyna qismiga dhan waa laba martiqaad wixii marka masta iyo biyaha jiri dhiganay ayaa waxaa la yidhi waxaa la idiin sameeynaa martiqaad magaalada nagala bixi madiina meel dhanka sharqiyada dhanka qorax ka soo baxa geedka halkaas meel istiraaxaa nala geey sidaan u joognay annaga dhanba waxaan la egnahay marka iskuken dara afartameey qofaana konton xataa ma gaaraynaan filaan macallimiintii ardaydi markiisu dara intaasaa nahayba waxaa la keenay baabuur kanta ah kanta tan waa taqriiban kantada yani kanta kamil ha la keenay oo finjeer saas kadibna annaga meelaan fadhina meesha marka meel masjidkan taqriiban laba jibaarkiis laeg ayaa marka sufradii hadda aan ka sheekaynayna saa loo wada dhigay saasa loo dhigay saasaa loo dhigay kantadii waa la soo dejiyey kantada dhan waa cunno bisil iyo fruud iyo waxaa weeyaan iyo wax lacabo un bas wax kale ma saarnaba wixii meeshii hala buuxi hala buuxi annaga xaggaan joognaa fadaluu cashaa fadaluu cashaa casho u soo baxa meeshaan imaadnay haddii aan imaadnay yacni neef ari oo isqabo wamaa ilaa daalika cunadan qolyahan resham ay sameeyaan oo suuriyaanka ay sameeyaan oo taxa caadiga hilibka la taxa nooca yacni wax cunno meesha waxaa la keenay waadna soomantiin raallihada marka marka ayaa la keenay meeshii marka la keenay maxaa laga cuni saas ya sheekh ha may taqriiban kun qof kun qof cunno ku filan waa kun qof ugu yaraan saan isdha marka saasaa loo taabtay cunnadii markii la taabtay aniga waxaan lahaa meeshaan culamaa maanta joogta akhyaaraa joogta qof habay yaraatay eh yacni cilmi yar meeshaan ma joogo cunnadan inta la habeeyo ayaa masaakiinta baahan loo geeya loo geyn doonaan laha cunnadii intaan fadhinno oo weli aanan kicin ayaa nimankii bangaladeeshka iyo rag hindida ahayo ka shaqaynaya cunnada keenay ayaa waxay keeneen bacyaal madow oo cunnada lagu shuba markaasaas halkaasa laga soo bilaabay cunadii sideedii iyadoo ahaa bacd lagu soo shooloog gees ilaa gees warsee wax u jiraan annaga yaab annagoo madax haysano ayaa meesha soo tagnay marka runtii arrimahaas markay dhaceen oo aad yani dulmiga cunada la dulmina iyo nicmada ilahay lagu ciyaara ay dhacday nimin waxay sameeyeen la yidhaha xifdu nicma ayaga isxilqaamay oo meel kasta oo muxuu ahaa cunno eh, munaasabad lagu qabo hoolasha aroosyada fulaan xafladaha meela lagu qabsado dhan nambarood ay ku dhejiyeen marka kadibna markii cunada ay saas loo cuntay markiiba waa loo yeeraa ayagoo baabuurkoodii wata iyo shaqaalahoodii ay imaanayaan cunadii ay qaadayaan markiiba waxa weyaan wixii frinjeer u baahana frinjeer ay gelinayaan wixii marka kala diyaarinayaan masaakiinta iyadoo habaysan ay gaarsiinayaan marka annaga waa u baahana runtii arrimahaas oo kale in la sameeyo inkastoo aad israafkeenna waa nagala israaf badan runtii waayahay baabu alab ducaai min adayf saalix qofka martidoo suuban oo wanaagsan in loo ducey la yidhaahdo oo duca laga dalbo qofka khayr lagu tuuma oo cibaado iyo ahlu quraannimo iyo ahlu cilmi iyo ahlu muxuu ahaa taqo iyo ahlu salaax iyo ahlu cibaado lagu yaqaano eh, in la yidhahdo noo ducey markii muxuu ahaa cunno dal la cuno kadib ayuu baabkan baabay xadidka laba kun lix boqol iyo saddex iyo kontonaad can abdillahi bn muslim waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qaalu cbdillahi bn musr nazla rasuul nabiga ale kusoo degay calaa abi aabahi busr ayuu kusoo degay qaala wuxuu yidhi faqarabna ilayhi طacaama cunna ayaan usoo dhoweynay waan martiqaadnay iyo wadbatan wadbatan wadba wadbada waxaa weeyaan waa timir iyo caano fadhiyo iyo subag laisku daray ya ayaan usoo dhoweynay cunno iyo waxyaabahan dee ay dhahaan muqabilaadka oo cunnada markii la cuno kadib xalawiyaadka waxyaabahan macaanka waxyabahaas wa koleyba faakla minha nabigeena xaggeeda ayuu wax ka cunay uma utiya waxaa loo keenay nabigeena bitamrin timir ayaa loo keenay fa kaana wuxuu aada nabigeena yaakulu mid cuna wa yulqii tura annawa laftimireedka bayna isbicihi labadiis farood ayuu ka dhex turaayey nabigeena sal sl markuu timir saa u ood afsaa u geliya lafta saas ayuu ugu tuuraaya labada farood ayuu saa ugu tuuraya markuu afku geliyo kadibna labada farood ayuu nabiga ka tuuraayey laftimireedka saa weeyaan wayajmacu asabaabata fartan muxuu ahaa sabaabada ah iyo walustaatan dhex ayuu nabigu kulmin jiray qaala shucbatu wuxuu wa huwa danii saas ayaan u malaynaya wa huwa fiihi kaasna uu ku jira yani hadalka cabdullahi bn busr inuu ku jira ayaan filaya in sha allahu tacaala shucbo oo rawaadi xadiid ka mid a ah, tilmaamtan uu xadiidka inay ku jirta aan fiilaya in sha allahu tacala saas ayuu leeyahay yani waxa ku jira maxaawa ilqaau nawaa laftimireedka laga turaa bayna aisbacayn labada farood dhexdooda laga turaa xadiidka way ku jirtay oo cabdillahi bin busr ayaa arrintaas sheegay ayuu leeyahay insha allah way ku jirtaa shaki yaraa ku jir lakin shaki weyn ma ahan inuu ku jiray arrintaayda ku jirtay uma utiya nabiga waxaa loo keenay bisharaabin cabitaan fashariba wuu cabay nabigeena uma naawalahu wuxuu u dhiibay alladii ninkii can yamiini midid ka fadhiyey qaala wuxuu yidhi faqaal li abi abi wuxuu yidhi waakhada qaala wuxuu yidhi faqaala abi abaya markaas wuxuu yidhi waakhada wuxuu qortay qabtay bilijaami daabatihi daabada nabigeenna uu muxuu ahaa fuulayay gaadiidkii xeragiis ayuu qabtay dacyigii iyo xeragii afka ugu xirnaa ayuu saa u qabtay ama koorihii labada waa la karaa lejmiga laakiin qaaliban waxaa loo isticmaalaa dacyigaasa loo isticmaalaa udcu llaha lanaa nabi allow ilahay noo bari saasuu marka udcu lah all inoo bari lana anaga faqal wuxu allahuma allahyw baarik lahum u barakay fii ma razaqtahum waxaad ku rasaqday ilaahyow u barakay waqfir lahum ilaah u dhaaf dembigooda warxamhum naxariiso adduun iyo aakharaba marka barake adduun iyo dembidhaaf iyo raxmad intaas nabigeena ilahay ugu ducay subxana watacaala inuu siiyo raggaas cabdulahi bin busr iyo abihiis iyo reerkii weyaan muslim asaabti soo saaray baabu tacaamil waaxidi qofka keligiisa cunadiisa ama qofka cunadiisa yakfi itayn laba waa ku filanta weyaan xadiidka laba kun lix boqol iyo afar iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa lagu radiya allah taala warda anhu abi hurayra qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem tacaamu itayn laba qof cunadood kaa fi alaad saddex uu ku filan yahay wa tacaamu alaad saddex cunadoodna kaa fi larbac afar uu ku filan yahay buxari muslim ayaa soo saaray baabu nicma ludmu suuga waxaa ugu wanaag badnaaday alkhallu khalka weyaan halka yacni waa tufaaxa oo kale iyo sidoo kale waxaa weyaan eh, liinta iyo xataa bambeelmada iyo ayaa waxaa la sameeyaa waa la yidha qurmiyaa inta biyo lagu shubo ayaa meel la dhigi dhanaan bay noqonaan marka habbahab adi waxun baa lagu dardari marka khal ayaa la yidhahdaa dukaamadan yaroo hadda nagu soo batay oo yar allah barakeeya oo meelahan eh, ka furan sigiska iyo agagaarkiisa khalka isagoo habaysanoo dhalo ku jira ayuu yeelaa waa dhanaan waa dhanaan marka halkaas eh, baabka kusoo arooray baabu nicma udmu suuga waxaa ugu nicmo badnaad alhalu hadalkaas waa hadalka nabigeena sal slm nabiga saas yihi markii halki loo keena halkana marki loo eega suugada kale wax hooseeya oo aad aan macno badnayn laakiin nabigeena wuxuu leey wanaag badana wixii lahaay baa wanaag badan sooma nabigeenna cunada maba ceebayn jirin alayh sl slam xadidka laba kun lix boqol iyo konton i shanaad cajaa bn cabdillah waxaa sidoo kale halka inuu xadii laba kun lix boqol isagoo dhanaanaya haddana wuxuu anfacay gaaska wax u taraya ay leeyihin xadiidka laba kun lix boqol iyo konton iyo shanaad xanjaa bni cabdillahi waxa radi allahu ta anuma ana nabiya nabigana sal slm sa'ala ahlahu reerkiis ayuu weydiiyey aluduma suuga ayaa nabiga uu weydiiyey yahay faqaala waxay dhaheen maa cindana agta nagmaan ilaa khallun khallun baan haynaa fadacaa bihi khalka ayuu u yeerta nabigeena fajacala wuxuu gadaray yaakulu bihi inuu khalka wax ku cuno rootigii wixii ayuu ku cunayaa iyo canjeeradii iyo muxuu ahaa khubsigii wayaquulu wuxuu leeyay nicma waxaa nicma laha aludmu alkhallu waaugu nicmo badnaaday aludumu suuga ahaan alhalu hal ayaa ugu nimcada badnaaday ugu nicmo badnaaday ugu wanaag badnaaday nicma aludmu alhalu saasuu nabiga kuso celiy alai sla slam muslim ayaa soo saaray wax kaloo lahay mama jiraan mogta xadiidka laba kun lix boqol iyo lix iyo kontonaad can umhani waxaa la weri bint abi aalibin radi allahu taala ardaha qaalat waxay tihi dakhala calay rasul la nabiga ii so galay sal slm faqala wuxuu yidhi hal cindakum shayan wax miyaad haysaan cunno ah faqultu waxaan ilaa maya ilaa kisarun jajab yaabisatun ee qalalan oo rooti ah khubsi ah iyo wakhallon khal mooyane faqaala nabi nabigana wuxu yir sal slm qaribii iisoo dhowey famaa aqfara ma marnaado beytun guri min udmin suuga fiihi guriga gudihiisa ay ahaatay khalun khal u ahaaday guri khal u yeela suuga kama marnaaday keen yani isaga unba ka dhigayna suuga weeyaan tirmid ayaa soo saaray xadiis xasan weeyaan baabu talbiina shurbada ayuu baabkan u baab yahay iyo qiimaha ay leedahay talbiinada waa shurbada weyaan xadidka laba kun lix boqol iyo todoba iyo kontonaad can caiشhata waxaa radi allah ta ardaha zawji nebiy nabiga xaskiisa sal slm annaha caaisha kaanat waxay tahy idaa maata almeyitu qof hadduu ka dhinta min ahliha reerkeeda oo faijtamaca uu soo urura lidaalika geeridaas darteed annisaau dumarki ilan qofki in loo tacsiyey weeyaane uma tafaraqna kadibna ay kala tagaan ilaa ahlaha reerkii reerkeedii mooyane iyo wakhaasataha dadkii iyada goonida u ahaa mooyane qaraabada hoose iyo dadka mxuu aha saaxibada hoose mooyane ay soo haraan amarat waxay fari jirtay biburmatin hal digsi oo min talbiinatin shurba ah burmada ilaa hadda qolyahan ree yamaneed maqaayadooda dee aad tagta way isticmaalaan faubikhat markaasaa la kariyaa uma sunica waxaa la sameeyaa ariidun fatrtin wa isku jarda hilib iyo wax laisku dardaray ayaa la diyaariyaa kow fasuba talbiina kadibna talbiinadii ayaa muxuu ahaa la shuba calayha ariidkaas cunadaas kudhex dardarka ayaa shurbadii lagu dul shuba uma qaalat waxay tidhi kulla waay dhihi jirtay kula cuna minha aggeeda samictu rasul baan ka maqla sal slam yqul isagoo atalbinat shurbada majamatun waxay adkaynaysaa oy caafimaadinaysaa ama xoojinaysaa lifu'aadi mariidi qofka jiran qalbigiisa tadhabu waxay tagsiisaa bibacdi اxusni murugada qaarkeed ayay tagsiisaa saas ayaa nabigana ka maqlay sal slm buhaari ayaa soo saaray marka talbiinada ilaa hadda carabtu way isticmaalaano waxay samaynayaan digsiga ayaa la saaraya dabka markii la saaro hilibka ee lagu shubay iyo maraqi marka lagu shubo hilibka u bislaado oo aad u jilacsanaado ay waxay samaynayaan marka daqiiqi ay ku shubayaan marka cunadii laga yani shurbadii wixii laga samaynayey ama qamadii ha noqotay wax ka noqotay ay kadibna ku shubayaan maraq yarna waxay ka samaynayaan marka wax adi shurbad iyo hilib iyo maraq u dhexeeya oo yara dhanaan xigeen ah ayay sameeyaanoo shurbadda carbeed taas weyan teenna ma ahan teenna noocan ma ahan teenna iyo tood isku nooc ma ahan waayahay baaburutab Eh, timirta qoyan oo rutabka loo yaqaana bilhaa alkhiha qaraha lagu cuna ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo kontonaad can abdillahi bni jacfar bn abi talib waxa lg radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi abdillahi bn jacfar ra'aytu nabiya nabigan arg sal slm yaakulu isagoo cuni aruaba rutabka timirteeda qoyan bilkithaa'i qara isagoo ku cunayaan arkay reerkan waa lala hadlaya insha allah ra'aytu nabiga nabiga ag sal sl yaa kulli isagoo cuni aruaba timirta qoyan bilhiaa'i qaraha isagoo ku cuni timirta waa kulayl soo ma qarahana waa qabow marka dhexdhexaaday marka ay keenaysaa dhexdhexaadnima ay keenaysaa buqari muslim soo saare sheekada qaybta kore ka socota gabdhaha ya banaat darsiga ayaan akrinaynaa gabdhaha ukaadi ukaadi ukaadi khayrlansi codka ukaadi gabdhaha korojoog waa soomayin mogta marka qof markuu soomayin wax badan ma maqli baab lcajuza tamri cajwada iyo timirta ayuu baabkan u baab yahay cajwada iyo timirta ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun lix boqol iyo sagaal iyo kontonaad can sacd ibni waqaas waxaa la wariyey radi allahu taala warda qal sacd ibni waqaas qaala rasul rasulka wuxu sl slam man tasabaxa qofku qurocda kula yowmin maalin arka sabca tamaraatin toddoba timirood cajwatan cajwaah lam yadurahu fii dalika alyowm maalintaa ma dhibo sumun sun walaa sixrun sixir ma dhibo weyaan bukhari muslim ay soo saaray xadiidka laba kun lix boqol iyo lixdanaad can caaishata radi allahu ta arda ana nabiya nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yidhi laa yajuucu ma gaajooda ahlu beytin guri ehelkiis cintahum agtooda u ahda tamru timir xadidka muslim ayaa soo saaray xadidka laba kun lix boqol iyo kow iyo lixdanaad can anas bin malik waxa lagu radi allahu taala arda qal wuxu yhi utiya nabiyu nabigan waxaa loo keenay bitamrin timir ayaa loo keenay catiiqin hore timir duug ahaa loo keenay nabigana sal l slam fajacala wuxuu gudagalay yufatishuhu inuu ka fatisho uu ka baaro yufatishuhu inuu kala barbaaro oo saas u kala muxuu ahaa bibixiyo yukhriju wuxuu soo saarayaa assuusa shayga suuska ah amaba daxalaystay minhu timirta ay kusoo saarayaan nabigeena sal slam abu daawud ibn maaja soo saaray tawaaduca nabigeenaad garanaysaa timir noocaas wuu cunaa nabigeena alai sl slam baabu duba dubaha waa bocorta baabu duba bocorta iyuu baabkan u baabay xadidka laba kun lix radi la ta qal anas mali ina khayaaan ina khayaaa nin eh, dhartala ah dacaa rasul nabig al sl slm litacaamin cunna ayuu ugu yeehay sanacahu uu sameeyey faqaal anasu wuxuu yidhi malik radi la ta arda fadahabtu waan raacay maca rasul ayaan raacay sl slm ila waa khadimkiisii ilaa dalika acam cunnadaas ayaanu raacay faqaraba ilaa rasulilah nabiga alla ayuu u soo dhoweeyey khubsan kibis iwa maraqan maraq ayuu keenay fiihi waxaa ku dhex iyo hilib dareerima la dareerima hilibka marka la kala jeexjeexo oo la dhudhuuba oo la qallajiyo ayaa la yidhaahdaa qadiidka fara'aytu nabiya nabigan arg sal slm yatatabacu dubaa'a dubihii isagoo raaraaci min xawaali alqascati xeerada dhinacyaheeda xeerada dhinacyaheeda yatatabacu wuxuu raaraacayaa min xawaali alqasca ma fahamteen warkii aan ka hadlayna ma fahamteen oo hore markaan bilaabayna darsiga culama allahi ma xasuustaan daliilkeeda waa kan marka hada daliiluha cunada haddii ay mxuu ahay kala duwanta bariisu kugu soo aada hilibkaasa raac marka xaggu u doon hilibka haddii xag kaa wada maray meeshii aad ku qadni fajaca faraytu nabiy nabigan sal slam yatatabacu isagoo raaraaca dubaa dubihi iyo muxuu ahaa bocorti min xawaali alqascati xerada dhinacyaheeda qala wuxu yidhi falam azal kama anan zuulin uxibu mid jecel addubaa bocorta min yowmaidin maalinteeda laga bilaabo buhari muslim a soo saaray baabu thawmi wlbasal toonta iyo basasha iyu baabka waxaad eegtaa xadiid kun boqol iyo afari tobanaad aan soo dhaafnay iyo xadiid kun boqol iyo lixi tobanaad aan soo dhaafnay iyo xadiid kun saddex boqol iyo xadiidka saddex kun lix boqol iyo labaad oo noo soo socda insha allahu tacala yani thawmta iyo basasha in masaajida laga ilaaliyo qofka haddii inuu cun ay noqotana la kariyo qofka uu iska soo nadiifiyo wahaakada baabun idaa waqaca dubaabu tiksiga hadduu ku dhaca filinaa waalka maxaa lagu samaynaya inta la dhextiimbiye ayaa laga soo bixin oo la tuuraya saa weyaan xadiidka laba kun lix boqol iyo iyo saddex iyo lixdanaad can abi hurayrat waxaal radi llah tn arda anna rasul sal slam qal rasuulkan wuxuu yidhi idaa waqaca dubaabu tiqsiga hadduu ku dhaca fii inaai axadikum midkiin walaalkii waalkii falyaqmisu ha tiimbiya kullahu dhammaantii uma intaa kadibna la yatraxhu ha muxuu ahaa bannaanka ku tuura fa ina fii axadi janaaxayhi labadiis garab mid ka mid ayuu ku sugnaaday shifaaan caafimaad wa fi lakhiri kan kale daaan cudur ayaa ku sugan weyaan buhari muslim ayaa soo saaray wa fii riwaayatin fii sharaabi axadikum midkiin cabitaankiisa yani nabigeena xadiidka lawib wuxuu ku sheegay soomaadan arkin inuu hal garab kor u hayo markuu ku dhacbiya garabuu kor u haynaya labadaa garab marka cudurkan ku jiray kan kale ayaa ah saas ayaa la samaynaya weyaan saas ayaa baaritaan lagu sameeyey jaamacad jaamacadaha ingiriis ku taalla ahna arrintayd ay ku xaqiijiyeen baabu qusl yadayn labada gacmood dhaqitaankooda qabla acaami cunada intaan la cunin ka iyo bacdahu cunada marka la cuno kadib iyo baabka cunada markaad cunaysana cunada gacmaha iska dhaq markaad cunada dhamaysto kadibna gacmaha iska dhaq weyaan xadidka laba kun lix boqol iyo lix iyo afar iyo lixdanaad can abi hurayrat waxaa lagu radi alla tn arda qala wxu abi hurayra qaala rasul rasulka al wuxu sal slm man naama qofkii saaxda wa fii yaddi gacantiisana hamarun dufin uu ku sugan yahay dufin uu ku sugan yahay walam yaqsil aanan dhaqin fa asaabahu shayun shay uu asiibo waxa ay ku dhacaan falaa yaluumanna yuusan eedaynin ilaa nafsahu naftiisa mooyane abu daawuud tirmidi ibni maajah dufin urkiis uu ku sugan yahay qofkii saaxda oo kadibna waxay ku dhacaan nasiibkiis asay u taallaa yacni jiirki ayaa soo raacay bahalliga ayaa soo raacay marka gacmaha waa inaad iska hagaajiso baabun min arafi maciishatihi sala allahu calayhi waali wasalam waa asxaabii iyo saxaabadiisa noloshooda daraf ka mid ah in sha allahu tacala waxay nooga imaan doonaan xadiid saddex kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo xadiidka saddex kun lix boqol iyo kow iyo todobaatanaad iyo xadiidka kun lix boqol iyo shan iyo toddobaatanaad kun lix boqol iyo toddobaiyo afartanaad ayay nooga imaan doontaa nabigeena sal slam iyo saxaabadiisa si ay ku noolaan jireen radia allahu tacala ardaahum baabu acaami ahlkitaab qolyaha ahlu kitaabka ah iyo walmushrikiina gaalada iyo wa aaniyatihim iyo awaalashooda iyo cunadooda xuunka kusoo arooray iy baabkan baabiy xadidka laba kun lix boqol iyo shan iyo lixdanaad can jaabir bn abdillah waxa lg radi allah ta anma qaaluhu jaabir kunaa waxaan ahay naqzuu kuwa duula maca rasulilah baan la duuli jirnay sal slem fa nusiibu waxaan asiibi jirnay oan heli jirnay min aniyati almushrikiina gaalada weelashooda iyo wa asqiyati waxyaabah wax ku cabaan fanastamticu biha waan ku danaysan jirnay yani waan biyaan ku cabi jirnay cunadaan ku cuni jirnay istimtaaca yani waan ku arinka asagaa calayhim korkooda nabiga kuma ceeban jirin alayhi sala slam abu dawud iyo soo dora xadis saxiixa waa la iska dhaqaya lakin waa la shi xadiidka laba kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdanaad can cadiy bni xaatim waxaa la wariyey radi allahu taala arda qaal yuri cadiy qultu waxaan ya rasul rsulka allow ina abii aabbahay kaana wuxuu ahaaday yasilu mid xiriiriya alraxima raximta aad buu ugu dadaali jiray wayafcalu kada wa kada wanaaggaas iyo wanaaggaana waa samayn jiray qaala wuxuu yidhi ina abaaka aabbaha araada wuxuu doonay amran arrin ayuu doonay fa adrakahu arrinkaasagana waa haleelay yani wuxuu la jira in la sheeg sheego oo mxuu ninka la yihahdo xaatim aai waa ninkii ahaa aadka deeqsiga u ahaa nin walbaa yaqaano gabayaha laga tiri iyo xaaladiis waa la yaqaana marka in la sheeg sheego bu rabay waana la sheeg sheegay gaalnimo ilan ku dhintay mogta qaala wuxuu qultu waxaan yidhi aniga as'aluka waxaan ku weydiinayaa can tacaamin cunno laa adacu aanan ka tegaynin ilaa taxarujan culays maan u arkaya yani ka tegitaankaan ka tega waxaan ugu tegayaa amaad ku dambawdaa cunooyin qaar oo markii gaalada ay ahaayeen ay cuni jireen oo muxuu ahaa la yaqaanay cunadaas ayaan iska dhaafayaa waxaan ugu tegayaa taxaruj amaba dadkii gaaladaha laftarkoodii cunadii ay siinayaan oo culays uu arka uga tegi qaala wuxuu laa tadac ka tegin shayan shay daaracat fiihi shay daaracat daaracat maxaa idiin qoran daaracta miya laa tadaca ka tegin shayan shay daaracta aad ku shabahday fiihi ayaga fiihi asaga gudihiisa nasraaniyatan nasraannimo yacni shay nasraaniga markaad ahayd ilan cadiy ibn xaatim nasraani ayuu ahaa marka christan ayuu ahaa intuu soo islaamin ka hore marka cunno aad nasraaninimo shubhadeed ugu tagtay ha ka tegin waa yacnii cunnada ahlu kitaabka ha ka tegin waa cunnadooda dartood ha ugu tegin saas iyuu nabigeeni sal slm laa tata ha ka tegin hoos eega marka almuraadu ana almushaabahata fi acaami laa tadur gaalada in cunada lagu shabaha oo ayaga ay canjeero karsadaan canjeer inaad karsato haddii bariis ay karsadaan bariis aad karsato haddii ugaali karsadaan ugaali aad karsato dhib lahan adigana dee caanay geel maad cabi jirta mogta iyo hilibka geela bas marka cunada haddii aad cunta dhib ma lahan markaad eh, yurubkii meelaha la taga muxuu ahaa cunadani cunaan oo muxuu ahaa eh, sandawajki waxyaabaa inaad cunta waxba dhib lahan waa cuno gaalo ay cuni jirtay ma aha macneed waxba dhibaato kuma sugna haddii xaaraan ay ku sugneen iyo wax aan eh, la gowricin ay ku jirin ama doofaar wix la midka baabu akli lami cunada akli lami hilibka cunitaan la cunayuu baabkan u baabay xadidka laba kun lix boqol iyo toddoba-iyo lixdanaad can mascuud waxa lagu radi allahu taala qala cbdillahi mascuud kaana nabiy nabigan waxaa sal slam yucjibuhu miday cajab geliso aad u jecel adiraaca dhudhunka ayuu nabigan jeclaan jiray garabka qala wuxuu yihi wasumma waxaa lagu sameeyey fi diraaci diraacaas ayaa nabiga lagu sameeyey sal slem wa kaana waxaa nabigeena yaraa mid arka ana alyahuud yahuudda hum samuuhu inay sumeeyeen samuuhu inay sumeeyeen ayuu nabiga arki jiri weyaan waa loo sheegay nabigeena ala sl waa loo wayooday abu dawud ayaa soo saaray xadidku waa xadis saxiixa baabu maa jaa fii luxuumi اljalaalati neefka geela ah ama neefka cuna cadrada iyo mxuu ahaa saxaraha cuna hilibkiisa iyo albaaniha caanaheeda ayuu baabkan u baab lama cunaayo caanaha neefkaas saxaraha cuna cunada ay u tahay wasaqda cuna iyo neefka eh, noocaas xaaladiisa hilibkiisa iyo lama cuna weyaan xadidka laba iyo siddeed ibn n cumar wa radi lahu ta qa rasul nabig al wuxuu diiday can akli jalaalati jalaaladaas waa midda mxuu ahaa saxraha cunta iyo albaaniha iyo caanaheeda nabiga uu diiday cala sl slam in la cuno lana cabo abu daawuud tirmidi ibnu maaja wali abu daawud abu daawud waxaa u sugan nuhiya waxaa laga reebay can rukuubi aljalaalati xitaa neefkaas saxraha cuquudka iyo cunada uu yahay in xataa la fuulo oo la koro oo gaadiid laga dhigta nabiga nuudiid alai sl slam dhididkeedii najaasi ayaa ka soo abu dawud ee soo saara xadiidun xasanan saxiix weeyaan baabu jaa fi xuwaaraa daqiiqa iyo burka cad iyo wariqaaq iyo kan jilacsan ayuu baabkan baab yahay yacni burka kiisa cad oo aadka aadka loo kala bixiyey oo laga saaray xoonshadii iyo waxa haadka haadi la haadiyey oo laga bixiyey wax alla wixii ku jiray ayuu baabkan ubaabay xadidka laba kun lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad ayman waxaa laga wariyey radi taala ardaha anaha ayman annaha uma ayman karbalad waxay kala saartay daqiiqan daqiiq bur ayay kala saartay oo wax alla wixii baal ahaa ayay ka saartay fa sanactu linabi nabiga u samay sal slam kan muxuu ahaaday yacni kubis aanan habay yaraatay wax baal lahayn ay u samaysay waxay tidhi tacaamun waa cunno oo eh, nasnachu aan kuu nasnacu aan ku samaysanadha aan ku samaysano biardina aradanaga fa axbabtu waxaan jeclaaday an asnaca inaan sameeyo minhu xaggiisa laka adiga raqiifan kubis inaan kaaga sameeyo iyo rooti fa qaal wuxuu yidhi rudiihi fiihi ka celi uma acjiniihi kadibna dib cajiin ugu sameey weyaan ibnu maaja a soo saaray isnaadu xasan alisnaad yacni waxay samaysay burkii iyo baalkii ayay si fiican u kala saartay oo bur daqiiq ah ayay dhinac u dhigtay markaasay canjeero ka samaysay dhaqanka carabta iyo sida la yaqaanin waxay ahayd cunada in la wada shiido sideedii baalkeed w laisku shiida ayadoo isku shiidan kadibna canjeero laga samayso nabigeena wuxuu sida ku celi saa ha ku celi arrinta iyada marka maxaa loo yeelayaa hadda beryahan aibulxadiid qolyahan caafimaadka casriga hadda waxay yidhahdaan cunnada qabta waxeedii oo iyo qubkii iyo ishi iyo baalkii iyo wixii qabto sideedii ah ayaa ka nafci badan kana caafimaad badan ka wanaag badan midda muxuu ahaa la xansharbixiyey oo haba yaraatay aanan baali waxba wadanin saasay yidhahdaan maxaa yeelay laba shay tanaysa ay leeyihiin tan koobaad jadaarulmacida yacni caloosha derbigeeda waxaa sidii xoolaha marka la gowracod aragteen caloosha waxay leedahay kuuskuusi yaray leedahay oo waxay ka qayb qaataan dheefshiidkaay ka qayb qaataan qaybaha ayaga ah inay soo baxaan oo caafimaadkooda ay muxuu ahaa daa'im ahaado oynan murxin ayay ka shaqay leeyihiin o tan labaadna waxay ka qayb qaadanay leeyihiin calooshii inay socoto qof calooshiis aynan fariisan waxaas ay sheegaan wallahu aclam marka calcumuum waxaa laga yaabaa taasna lafteeda inuu nabiga ishaaray sal slm suuragalwa suuragalwa laakiin cilmigaas isaga annaga hadda taas inaan isku xirno aad uma muxuu aha qolyaha waxaa loo tegayaa raggii alajaazu alcilmi fi lqur'aan wasunna raggaas ayaa kolleyba baabkan baabkood uu yahay baabu maa jaa fi akli ljubni jubniga cunitaan la cuno iyo samni subaga ayuu baabkan obaabay jubniga waxaa weeyaan meelahan subermarketyada waa lagu arkaa waa caanaha qeyb ka mida iyo subaga zubdada subaga ku jira iyo waxyaabahaasa inta laisku muxuu ahaa si un la sameeyo ayaa la angejiyaa oo la yar adkeeyaa jubniga kaas ayaa la yidhahdaa samniga iyo jubniga iyo waxaa weeyaan qishtada iyo waxyaabahan kale waa isku wada nooc subermarketyadaad helaysaan annaga kolley waxaa naqaanaa soomaalida sida caadiga ah, caanaha noocyahoodan naqaanaa macnahan eh, suusaca iyo garoorka iyo dhayda iyo wixii la midka ah waa la yaqaanaa sidoo kalena muxuu ahaa burcadka iyo sixinka iyo eh, subagana waa la yaqaanaa laakiin jubnada iyo qishtada iyo waxyaabaha warshadahan intay yimaadeen nimanka reer yuruba mxu waaas aad u kala saaray xadiidka laba kun lix boqol iyo iyo toddobaatanaad arabtan aad bay u yaqaanaan xadiidka laba kun lix boqol iyo toddobaatanaad an ibn cumar waxa lg radiallah taala anhuma qaala cbdullahi bn cumar utiya nabiyu nabigan waxaa loo keenay bijumnatin jumna ayaa loo keenay fii tabuk tabuk ayaa looga keenay fadacaa bisikiinin sikiin ayuu yeeray fasama bismi llah ayuu yihi waqataca markaasuu kala jaray saas ayuu nabigeena samey sal sl abu dawuud xadiidun xasan isnaad waa sanadkiis waa xasan xadiidka laba kun lix boqol iyo kow iyo toddobaatanaad tabuk marka ragga deganay gaala ay ahaayeen meesha waxaa laga eegaa marka maxay tahay jumnada gaalada ay sameeyaan inay bannaan tahay xadidka laba kun ila hilib kuma jiro meeshi xadidka laba kun lix boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa caanan iyo wax un caana laga sameeyey xadidka laba kun lix boqol iyo ko iyo toddobaatanaad can ibn cabas waxa laga radi allahu ta anhuma qala abdullahi bin cabbaas qaala rasul rasul wuxu yidhi sal slm man acamahu allah qof qofka alla u qodiya tacaaman cuna faliqul ha yidhahda allahuma allahi baarik noo barakay lana anaga fiihi cunadaa noo barakay warsuqnaa nagu irsaaq khayran minhu mid isaga khayr badan waman saqahu llahu qofka alla weyne uu waraabiyo labanan cana faliqul ha yidhahdo allahuma allahyo baari noo barakay lana anaga fiihi canahan gudihiisa noo barakay wasidnaa minhu noo kordhi fa innii aniga laa aclamu ma ogsoon ayuu nabig yidhi sal slem maa yujzi'u min aطacaami cunno wax kaa guda iyo wa sharaabi cabitaan ila laban cana mooyeen wax muxuu ahaa cunno iyo cabitaanba noqdo oo labadayban booskooda geli cano man kaaqan ayuu nabigeen sal slm imaaja soo xadiisun xasan weyaan baaba maa ja'a fii akli zayt saliidda cunitaanka la cuna ayuu baabkan u baabiyay yani zayta laga hadla maxay tahay waa zayt azaytuun zayt azaytun waa saliid cadayda ma ahan xadidka laba kun lix boqol iyo laba iyo todobaatanaad can cumar bn khaaab waxaa radi allahu ta anu arda qala sayd cumar qaala rasul wuxu yiri sal slm kuluu waxaa cuntaan azayta zayd zaytuunka cuna oo cunada ku cuna oo muxuuha ah isticmaala weeyaan wadahinuu bihi ku subkada oo jirka marsada fa inahu maxaa yeelay min shajaratin geed ayuu ka ahaaday fa inahu isaga min shajaratin geed ayaa laga keenay oo laga soo muxuu ahaa miiray iyo saliiddiisa iyo geedkiisa kulli waxaa weyaan wax barakaysan siduu nabigeen shege sal slm walafdu ibnu maaja itadimuu bizayti zayd zaytuunka suuga ka dhigto suuga oo goosaar ka dhigta weyaan tirmidi ibnu maaja wa xadiis saxiixa baabu tacawudi min aljuuci cunada in mxuu aha min gaajada in ilaahay laga magangala ayuu baabkan u baabiy xadidka laba kun lix boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad ramadaanka intaanaan ka ahayn marka ramadaanka muxuu ahay qofka uu soomay ilahu gaajo ay qaban ma soo xadiidka laba kun lix boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can abi hurerata radi lla ta abi hureyra qaala rasul ll sal slm yaquulu wuxuu kaana rasul rasul wuxuu ahy sal slm yaquulu mid yihahda allaahuma allayo innii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalaya min aljuuc baahay ayaan kaa mangalaya fa inahu maxaa yeelay baahida bisa dajiic wax kula sariir galo oo kula saaxda wax ugu baasnimo badan weyaan habeenka de waad ma hurdays saaad u gadgadamaysa wa bika waxaan kaa mangalaya min alkhiyaanat khiyaana waan kaa mangalaya rabbiyow faina maxaa yeele iyada bisa biaana qofka wax mxua biaana oo saaxiib hoosaad u noqdo wax mxuu aha khiyaano ka dan lama arko wey abu daawuud nasaa-i ibnu maaja yani waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah qofka mu'minka ah sideed qalbigiisa uu tiib ugu noqonaya inuu khiyaano ku dhaqaaqo waa layaab oo qofka u khiyaanay wixiisi intuu qabsado qaato guri ku dhiso ku raaxayso ilmahaada sii xaaskaaga sii ku safar ku cumraysa xaj aad ku danayso qaraabada wax ka sii adduunku waa indhahaad saarteen kolley intiinaba aan u marina wax noocaas allahu akbar baab اliqtisaadi fi اlakli wacadam ashabc baab اliqtisaad in la dhexdhexaadsado fi اlakli marka cunada la cunaa wa cadam الshabc iyo cunada aad inaan looga dhergno qofka halkaas usan keenin ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun lix boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can miqdaam ibni macdi yakriba radia allahu ta qal wuxu yhi muxuu ahaa miqdaam miqdaadna waa la lahaa mararka qaar qaala wuxuu yidhi samitu rasullah baan ka maqlay sal slm yquul isagoo maa mala'a aadamiyun ibni aadam ma buuxiyo wicaan waal sharan ka shar badan min baطni calool bixasbi ibni aadam ibni aadam waxaa ku filan ukulaatin dhowr muxuu ahaay luqma yuqimna joojiyo sulbahu dhabarkiisa fain kaana haddii ayfain kaana haddii uu yahay laa maxaalata midaan laga maarmayn cunada in la badsado faduludun liacaami cunadiisa ka dhigta calooha wauluan saddex meelood hal meelna liharaabi cabitaankiisa wauluan saddex meelood hal meelna linafasihi naftiisa haddii kale nafta kugu xirmayo maxaa yeelay fiiri bahalahan sambabada waxay u baahan yihiin meel ay saas ay ku dhahaan oad soo wada sambabadii ad kusoo qabatay cunadii sambabadii aad kusoo qabatay waxaad arkaysaa qof marka toogan saa u dhisan oo si adigo shala ma laha waayahay xadiidka laba kun lix boqol iyo شhan iyo todobaatanaad can caطiyaة بn caamir اjuhani waxaa laga wariyey raximah الlah qal wuxuu sametu salmaana salmaan farisi ayaan ka maqlay waukiya lagu qasbay calىa طacaamin yaakulu cuna cunay cun cun cun lagu yiro lagu qasbay salmaan farisi faqal xasbi waa igu filanta intaan igu filan inii aniga samictu rasul lah baan ka maqlay sal sl ql isagoo le ina akar الnaasi dadka ina akar الnaasi kuwa ugu badan shibacan xagga dharagta fi dunya adduunyada awaluhum kuwa ugu badan wey juucan xagga baahida yowma alqiyamati maalinta qiyaama ibn maaji aa soo saaray waa xadiis xasan ah shucayb anaawuud uu daba dhigtay oo wuxuu waa daciif culimada waxay ku fasirayaan marka qofka adduunka markaa jooga markuu cuno badan cuno badan cuna ood cunada iska buuxiyo salaad badan ma tukan kara salaad badan ma tukan kara qur badan ma akhrin kara soo badan ma samayn kara yacni cibaadadii inta la rabay lama imaan kara kasal iyo wahsiyaa ku dhici xibni culays ha geli kadibna waxaad noqonaya dadka gadaal loo dhigay midda kale dadka cunada aadku u dhargana marka qofka dhaqaalo badan haystana aad u haystana sidoo kale waxaa weeyaan cuno badan inuu cuno waa madina waa suuragal inkastoo hadda ay cagsi tahay waa suuragal ilan qofkan jeebkiisa wa ku ogsoon yahay marka waru taabanaya wuu leey haddana meel kale ka taabanaysaa dhib ma lahan lakin kan miskiinka markuu helo hal mar ayuu si fiican kasay qaadanaya walaa xaraj insha allahu tacala haduusan xadkii looga talgalaafinin marka eh, dadka akniyada ah in shan boqoloo ay ka dambayn doonaan dadka fuqarada soo mxuu ahaa sooma ahayn waa suuragal iyadna inuu qasdaa nabigana sal slam xadidka laba kun lix boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can ibni cumar waxa l abdullahi bn cumar taala anuma qal abdullahi bn cumar tajasha rajulin baa muxuuaha deecsaday cinda nebi nab ku deecsaday aacuu yidhi fa qala wuxuu yidhi kufa cana jushaaka deecadaada nagala har ama naga jooji faina akarahum kan kuwa ugu badnaan badan shabican agga dharagta dunya addunyada aolahum kugu dheeraanta badan wajuucan agga gaajada yowm alqamat maalinta qiyaamo tirmidi ibn maaja waa xadiid xasana sheekh shacayb arnaawud weli wuxuu leeyahy daciifun jiddan ayuu leeyahay baab lmuari ila almeyitati qofkii bakti inuu cuna ku qasbanaad ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun lix boqol iyo toddobiyo toddobaatanaad can jaabir bna samrat waxaa laga wariyey radi allahu taala anhu ana rajulan nin baa nazla degay alxarata shiilamadowda magaalada madiino meel ka mid ayuu degay shiilmadooyin badan ay magaalada madiine leedahay meel de magaalada afkeeda ayuu degay wa macahu ahluhu reerkiisa ayaa la jiray oo walad carruurtiisii fa qaala rajulun ba wuxuu yidhi ina naaqatan hal baa lii an ii dallat iga luntay ina naaqatan hal oo lii an ii dallat iga luntay fain wajadta haddii niyo aad muxuu ahaa la kulanta famsikha ii qabo maadaama aad magaalada magaalo kabax jooga wuxuu yidhi hash haddii ad aragta qabo weyaan fa wajada wuu helay hashi wuu qabtay falam yajid ninka lahay muusan helin fa maridat hash faqaalat imraatu anis haweenayd waxay ku tihi inxarha gowrac fa abaa wuu diiday fanafaqat way bakhtiday hashi fa qaalat waxay tihi islakha ka bixi muxuu ahaa maqaarka ka bixi xataa nuqadida ilaa ka dareeri maysano shaxmahaa shaxmigeeda iyo cadiinteeda iyo baruurteeda iyo walaxmaa hilibkeeda weeyaan wanaakulaha on cunna wax ay haystaan waa reer eber ah waxba aan haysanin oo gacmo maran marka waxay tihi islaantii intaad maqaarka ka bixiso aan dareerimaysanna oan hilba ka dhiganne waxaa weeyaan maqaar ka bixi weyaan fa qaala wuxuu yidhi xataa as'ala rasuulallah nabiga lil aan ka weydiy sal slam gaajo ayuu asaga reerkiisa ay uba'ayaan marka maca daalika ma ogola inuu muxuu ahaa wixii ku dhaqaaqo fa ataahu uu yimid fasa'alahu uu weydiiyey fa qala wuxu hal cindaka hinan yugniika waxaad ku deeqtoonta miyaad haysaa qaala laa maya waa nin dee mutarwa ya faman itura fii maqbasatin hayra mutajaanifin liimin fa ina allaha gafuur raxiim sooma waatan marka fajaءa saaxiba ninkeeda ayaa yimid ninkii lahaa ahashi u yimid meeshii oo qolyihii u yimid faabarahu u sheegay abar arrintii dhacday u sheegay faqala kunta naxartaha mid gowraca maxaad u noqon weyde oo maxdaashu gowraci weyde u baktisay qala istaxyaytu minka waan ka xishooday ninkii ammaano ii qaba la yidhi kadibna ammaanadii gowracday oo iska curay bogtu waa ceeb baan xishooday u yidhi abu dawud ayaa soo saaray isnaaduhu isnaad alxadiid xasan اlisnaad baabu ijtimac ala acaami cunada in la wada cuno oo hal meel laisugu yimaad ayuu baabkan u baabi washi waxaa la wad washi ma taqaanaan waxshi ma taqaanaan yaa culamaa lay waxshi ma taqaanaan soonki adinka laftirkiin dhagihii aad uma maqashaanaan fila can waxshi waxaa laga wariyay ana asxaaba nabiy nabiga saxaabadiisa qaalo waxay yidhahdeen yaa rasul rasuulka allow ina anaga naakula waan cunayna walaa nashbacu mana dhergeyno qaaluu yidhi falacalakum taftariquuna inaad kala tagtaana laga yaabaa ood cunadii meel ku kulma calaa طacaamikum cunadiina wadkur isma alla magaciisa sheega calayhi cunada dusheeda sheega yubaarak lakum halidiin barakeey fiihi cunada halidiin barakeeya weeyaan abu daawud ibn maaja xadiis xasan weeyaan baabu cardi acaami cunada in mxuu ahaa la bandhigo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun lix boqol iyo sagaaliyo toddobaatanaad can asmaa binti yaziid waxaa qaalat waxay tihi radi allahu taala ardaha utiya nabiyo nabigeena loo keenay bicaamin cunno ayaa loo keenay fa carada calayna wuu noo soo bandhigay oo kaali cunu yidhi cunadan qaata cuna faqulna waxaan laa nashtahii ma jeclin oo hadda shahiye iyo mxuu ahaa umatayd uma hayna abatayd uma hayna wayan dan kama lihin faqala wuxuu laa tajmacna laa isku darsanina juucan gaajo iyo wakadiban been isku darsanina ibn maaja soo sar xadis xasan weeyaan gaajo isku darsanina akhyaartaas odayaashaas ay dhihi jiran waa la yaabe xadiidkan laftirkiisa odayaashan ka markii cunaho lagu yidhahdo o may may bas bas war gaajo iyo mxuu ahaa iyo baahi ha darsanina cunada cun ya allahu akbar ilahay janasi raggaas ibn maaja xadis xasan weyn baabu ducaai lisaaib acaami baabu ducaai duca loo ducay lisaaib acaami cunada qofka bixiyey ayuu baabkan obaabay xadidka laba kun lix boqol iyo sideetanaad can anas bin malik waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana nabiya nabigena sal slam jaa wuu yimid nabigeenna ilaa sacd ibni cubaadata u yimid saxaabiga jaliilka ah fa jaaa wuxuu keenay la yimida ah bikhubsin kibis iyo rooti iyo wazaytin saliid ayuu mxu zaytun ayuu keenay faakala wuu cunay marka nabigeena sl slm uma qaala nabi nabigen wuxu yh sl slm aftara waxaa ku afuray cindakum agtiin asaa'imuuna kuwa soonnaa kuwa baahna wa akala tacaamukum cunadiinana waxaa cunay alabraaru baariyaalki wasallat waa idiin ducaysay calaykum korkiin almalaaikatu mala'igta amaba ama duca ka dhig ama khabar ka dhig inshaa iyo khabar labada waa ka dhigi kartaa aftara ha afuran cindakum agtiin asaa'imuuna kuwa sooman wa akalaha cunan tacaamukum cunadiin alabraara tacaamukum cunadiin alabraaru kuwa baariyaalka wasallat ha idiin ducaysay calaykum almalaaikatu taana waa dhib ma lahan abu daawuud ayaa soo saaray xadiidka xadiidku waa xadiid saxiix weeyaan hada wallahu aclam wsala allah wslm ala abdi